bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qonton iyo afaraad oo suuratul ancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey waxaa ilaahay noogaga soo warramay subxaanahu watacaala dadka in laysku jarribaayo oo laysku imtixaanaayo ruuxa shariifka iyo ruuxa waliica midka qaniga midka faqiirka in laysku imtixaanaayo oo dan walba laysugu imtixaanayo waxaana arrintaasu dhacaysaa u ilaahayna soo dhahay inay yidhaahdaan kuwa la sharfay oo shurafada iyo aqniyadu ayagoo inkiraaya qolooyinka markaasi fuqarada iyo dadka laga maaragtay yaa hooseeya kuwan fuqarada ah miyaa ilaahay ku galladaystay iimaanka annagoo ay dhexdayna joogaan arrintaasi marka ay yidhaahdaan waxa weeye wax dhici kara maahan oy sidaas iimaanka ay ku waayaan markaasuu dhahay ilaahay alayse allaahu alla sow ma ahan biaclama mid ogsoonoo caalimku ah bishaakiriina kuwa ku shukrinaayo aaweye ilaahay marka subxaanau watacaala kuwa ayuu hanuuninayaa oo dadkan alla uu dooranaayo ayaguna ay xaqirayaan waa dad ilaahay subxaanau watacaala wanaaggooda iyo khayrkooda alla uu ogaaday maxaa yeele dadka ilaahay addoomankiisa ilaahay isagaa yaqaana ciddii au doono ayaana ilaahay wax ka dhigayaa waidaa waktigii jaa'aka ay ku yimaadaan yimaadaanowdha dhailaahi aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya biaayaatina aayaadkayna rumaynaaya faqul waxaad u tidhaahdaa salaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ahaato kataba waa xugmiyey rabbukum rabbigiinnu calaa nafsii naftiisa wuxuu ku xugmiyey arraxmata naxariis annahu sha'niye man camila ruuxi camal fala oo minkum idinka idinkamida mida ah suu'an xumaan bijahaalatin xaal ou yahay kii jaahil ow ilaahay uma bacdigeeda taaba noqda min bacdihi camalkaasun bacdigiisa wa aslaxa hagaajiye camalkiisa fa innahu alle kafuurun alli u dhaafaayo inuu yahay ayuu alle xugmiyey raxiimun alli u naxariisanayo inuu yahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay la xidhiirtaa aayadda hore hadda aynu kasoo baxaynay oo waxay maaragtay aayaddaanu takimo ay u noqonaysaa ay taam yeelaysaa aayadihii marka haddayna soo maraynay oo fuqarada ku soo degay oo casharkeenna hore ku jiray aayaddaas ayay maaragtay aayaddaanu ay tamimaysaa halayidhi oo waa kow ilaahayna soo dhahay walaa tatruj iladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashii yuriiduuna wajhah maa calayka min xisaabihim min shayin wamaa min xisaabika calayhim min shayin fatatrudahum fatakuuna min adaalimiin waa kii nabiga lasoo yidhi alayh salaatu wasalaam aayaddaas iyo marka wixii ku jiray oo sidii ay ku soo degtay nimankii fuqarada ahaay oo la xaqiraayey iyo sida arrintooda ilaahay uu ka dhigay ayaanu soo marnay marka aayaddaane taas ayay katimo u noqonaysaa maqaamka nimankaasi sida uu wen yahay oo ilaahay agtiisa ugaga wen yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa laga faraayo ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga warramaya alla markaas wuxuu ku yihi rasuulkiisa waidaa waktigii jaa'aka ay ku yimaadaan sayidka maxamedkaahu aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya biaayaatina aayaadkayna rumaynaaya waa nimanka haddaynu soo maraynay faqul waxaa u tidhaahdaa salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ahaato oo waxaa laga wadaa aayaddan ku akri baa leeyahy nabiga calayhi salaatusalaam ilaa laga gaaraayo kafuur raxiim weye marka ay kuu yimaadiin marka hadda salaamtaanu waxay ixtimaasaahaa layidhi salaam oo taxiyaa inay taa weye oo nabiga calayhi salaatusalaam la faraayo inuu ayaga salaamta uu ku bilaabo markay usoo galaan ayagana ay khaas ku tahay maxaa yeele salaamta waxaa sunno ah qofka qaadimka ahoo soo galaa inuu isagu dadka salaamo ee halka fadhiya amba jiifaahoo loo yimiday inuu dadka isagu salaamo sunno maaha marka taas haddii sidaas la yidhaahdo waxay noqonaysaa arrin ayaga markaasi khusuufiyadooda ee marka caam noqon mayso taas marka waa la yidhi marka sidaas waa suurtagal baa la yidhi in ayada keligood markaasi arrintan lagu khasisaay weye waa tahay haddii la yidhaahdo markaasi salaamta waxaa sunno ah sida hadda mashhuurka oo mashruuc ah in qofka qaadimkaahu uu bilaabo haddii warkaas la qabtay jumladan inshaa-iyay noqonaysaa waxay kaloo ixtimaashaa la yidhi in loola jeedo inagu inuu yidhaahdo salaamullaahi calaykum weye oo ah. saas yidhaahdo amase nabigu calayhi salaatu salaam oo ula jeedaa la yidhi inuu markaasi u yidhaahdo salaamullaahi calayhim oo ilaahay subxaanau watacaala uu salaamaayo ikraaman lahum weeye oo nabigana calayhi salaatu wasalaam la amraayo inuu salaamtaas alla uu salaamaayo uu gaasiyo marka sidaas la yidhahdo jumladaanu khabariya lafdan ay noqonaysaa wa macnan taas waa la yidhaahdaa salaamun marka mubtada waaye calaykumna markaas khabarkeeda weeye marka hadda nakiradan waxaa weeye in lagu bilowdana waxaa socodsiiyaa layidhi waa duco dacawaduna waxay kamid tahay musaawaqaadka ayay kamid tahay sida maaragtay naxwada lagu yaqaano alla wuxuu yidhi subxaana wa rasuulkiisa waxau dhahay waidaa waktigii jaa'aka ay ku yimaadaan sayidka maxamedka ahow aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaaya biaayaatina aayaadkayna rumaynaaya boqol waxaa u tidhaahdaa salaamu nabadgelyo calaykum korkiina ha ahaato kataba waa qoray amba kataba waa xugmiye amba kataba waa waajibiye amba kataba waa laazimiye intaas waa la yidhaahdaa laakiin haddii kataba alzama lagu fasiro amba wajaba waxaa weeye waxay noqonaysaa calaa sabiili tafadul waalixsaan weye ee ilaahay wax waajiba ma jiraan rabbigiinu wuxuu xugmiye o isku waajib yeelay udhahaa li nabiga alayh salaatu wasalaam kataba rabbukum rabbigiinu wuxuu xugmiyey calaa nafsii naftiisa uu ku xugmiye isku waajib yeelay arraxmata naxariis ilaahay subxaanau watacaala inuu idinka idiin naxariisto waxa weeye si caamana ilaahay subxaana watacaala u naxariisto nabigiinu wuxuu waajibiya naftiisa raxmad annahu shaniye annahu haddii maaragtay alla kordhigo lamiiru shani weeye oo saasay noqonaysaa waxaa kaloo noqonaysaa in raxmada laga bedelo oo kataba rabbukum rabbigiinu wuxuu xugmiyey calaa nafsii naftiisa uu ku xugmiyey alraxmata naxariis annahu sha'niya wuxuu ku xugmiyey man camila ruuxi camal fala oo minkum idinka idinka mida ah, suu'an xumi bijahaalatin xaal uu yahay ka jaahila weeye bijahaalatin minhu weeye bijahaalatin xaal uu yahay sii ka jaahila macnaha qofku markuu macsida samaynayo waaba jaahil uma bacdigeeda taaba noqda min bacdihi xumaantaas falideeda bacdigeeda soo noqda oo ilaahay subxaanau watacaala usoo noqda oo markaasi waxa weeye wa aslaxa hagaajiya camalkiisa hagaajiya fa inahu alle gafuurun allih u dhaafay inuu yahay ayuu alle naftiisa ku xugmiyey raxiimun allih u naxariisanayo inuu yahay wakadaalika sidaasoo kalow ilaahay kamaa bayanaa sidaan usoo cadaynay maa dukira kaas lasoo sheegay arrintan hadda laga soo warramay ayaa la ishaarayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wakadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay sida hadda arrintan loogaga soo warramo dadkan mu'miniinta ah nufasilul aayaati aayadaha waanu caddaynaynaa hawdha ilaahay aayadaha waanu caddaynaynaa waxaana u caddaynaynaa liyadhara alxaqu xaqu inuu daahiro oo lagu camal falo iyo weli dha ilaahay inay caddaato sabiila almushrimiina kuwa mushrimiintaa jidkooda walitastabiina inay caddaato sabiilulmushrimiina ilaahay kuwa mushrimiinta ah jidkooda inuu caddaado ama nabiga calayhi salaatusalaam ayaa lala khidaabayo iyo walitastabiina inay ku caddaato sabiilulmushrimiina kuwa mushrimiintaa jidkooda uu kuu caddaado oo aad ka fogaato waxaa kaloo la akriyaa waliyad sabiinana waa la akriyaa weliye sabiila inuu caddaado weeye markaas sabiila almujrimiina kuwa mujrimiinta jidkooda uu caddaado ah, ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala wakadalika sidaas oo kalow dha ilaahay kamaa bayanaa maa dukira weye aayadahaas lasoo sheega saanu soo caddaynay ayaa nufasilul aayaati aayadaha u caddaynaynaa oo aayadaha wax walba ayaa lagu caddaynayaa wax walba ayaa lagu cadaynayaa marka welitastabiinadaanu waxay ku tacalluqaysaa shay maxduufa waxaad soo qadaraysaa liyadhara alxaqu xaqu inuu daahiro muuqdo oo lagu camal falo iyo welitastabiina inay kuu caddaato sayidka maxamedka ahow sabiila almushrimiina kuwa mushrimiintaa jidkooda uu ku caddaado ama welitastabiina inay caddaato sabiilulmushrimiina kuwa mushrimiintaa jidkooda uu caddaado hadda marka waxaa la akriyaa weliyastagiinana waa la akriyaa weliyastagiina in la yidhaahdo oo markaas ya la akriyo iyo welisastagiina in la yidhaahdo haddii marka welisastagiina la yidhaahdo sabiilalmujrimiinana la akriyo oo laamka la kordhigo waa khidaab nabiga lala khidaabaya alayhi salaatu wasalaam weliyastagiina inay caddaato ayay noqonaysaa markii ya la akriyo sabiilulmujrimiina kuwa mujrimiinta jidkooda inuu caddaado amase welitastagiina xataa haddii la yidhaahdo sabiilulmujrimiinana laamka la godo waxaa weeye inay saasay isla macnay noqonaysaa laakiin haddii khidaab laga dhigana w laga khidaabaayo sabiilalmujrimiina saas ayaa la leeyihi welitastagiinadaana saan horuu soo sheegnay waxay ku tacalluqaysaa ay ku cadfan tahay shay markaasi maxduuf weeye marka dariiqa hanuunku waa waalix dariiqa baahiduna waa waalix weeye sida nabigeenu yidhi alayhi salaatu wasalaam taraktukum cala almaxajati albaydaa nabigu alayhi salaatusalaam wuxuu dhahay waxaa idinkaga tegey dariiqa oo cad ayaan idinkaga tegey leyluhaa ka nahaariha habeenkeedu maalinteeda uu lamid yahay wa nahaaruhaa ka leyliha habeen maalinteeduna habeenka ay lamid tahay laa yadillu canhaa ka lumi maayo ilaa haalikun mid halaagsamay oo hooga maahee sidaas ayaa markaasa aala leeyihi marka waa dariiqada islaamka weeye dariiqada islaamka ilaahay subxaanahu watacaala waa caddeeyey qofki markaasi waxa weeye ka lumaahu waa qof haaliga oo halaagsamayo ilaahay subxaanahu watacaala uu halaajiyey halaagna ilaahay u qadaray kaasoo kaloo noqonaya alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahow inii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an acbuda aladiina kuwa inaan caabudo tadcuuna aad caabudaysaan oo min duuni ilaahi ilaahi kayrkiisa alla wuxuu yihi subxaana wa qul waxaad tidhaa sayidka maxamedka ahow innii aniga nuhiitu waxaa layga reebay an acbuda aladiina kuwa inaan caabudo tadcuuna aad caabudaysaan mushrikiinow oo min duuni ilaahi ilaahi kayrkiisa aayaddan hadda waxaa weeye amar oo ilaahay xaggiisa ka mida ah oo nabiga la amraayo inuu kufaarta oo kula khidhaabo oo damcaayo in nabigu calayhi salaatu salaam diintooda uu galo arrintaasna uu ku radiyo ayaa ilaahay sidaasa leeyahay oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala waxaad u tidhaahdaa aniga waxaa layga reebay oo layga nahiyey an acbuda inaan caabudo alladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan oo min duuni illahi ilahi qayrkiisa qul waxaa u tira hawdha haddana ilaahay laa attabicu anugu raaci maayo aawaakum hawadiina raaci maayo anugu hawadiina raaci maayo maxaa yeela cibaadat lawsaan waxaa weeye hawo la raaco weeye ilahay kayrkiisa la caabudo qad xaqeeqeha lalaltu waana lumay idan waktigaas haddaan hawada raaco wamaa ana anigu mana ihi min almuhtadiina kuwa hanuunta mid kamida mihi qul waxaa u tira hawdha ilaahay laa attabicu anigu raaci maayo ahwaa'akum hawadiina raaci maayo hawadiina ma raacaayo qad xaqeeqeha lalaltu waana lumay idan waktigaas in itabactu hawey haddaan raaca hawadiina wamaa ana anigu mana ihi min almuhtadiina kuwa hanuuna mid kamidana mihi haddii aan raaco low la qadaro weeye rasuulkeena alayhi salaatusalaam hawadooda ma raacayo oo nabigu calayhi salaatusalaam waa macsuum qul waxaa tira hawdha haddana ilaahay inii anigu calaa bayinatin bayina korkeeda ayaan ku suganahay oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay qul waxaa u tira hawdhahay inii anigu calaa bayinatin bayino bayaan korkiisaan ku suganahay ayadan haddana waxay ziyaado ku taha layidhi dhamacooda faasidka kufaarta ayaa la goynayaa oy markaasi damcaayaan in nabigu calayhi salaatusalaam diintooda uu soo galo macnahana waxaa weeye ha damcina inaan diintiina anugu galo liannii calaa bayinati min rabbii maxaa yeelay bayino oo xag ilaahay iga timid ayaan ku suganahay qof sidaas ahna waxaa weeye lama khadiicayo lama dhakaayo baadina raaci maayo weeye waxay la macno tahay baa layidhi watilka xujatunaa aataynaaha ibraahiima calaa qowmi marka saas u dhahowdha ilaahay subxaana wa wakadabtum walxaal qad xaqeeqee kadabtum idinkuna aad beeniseen bihi rabbigayga aad beeniseen anugu waxaan ku sugan u dhawdha ilaahay bayino oo xagga rabbigayga ahaato wowdan waa la xaalaynaa qad xarfu taxqiiqaa la soo wal xaal qad xaqeeqee kadabtum aad beeniseen bihi rabbi rabbigayga aad beeniseen maxaa yeele ilaahay waad u shariig yeeseen xaysu ashraktum ilaahay mar haddii loo shariig yeelo waa la beeniyey maa cindii aniga agtayda ma ahan u dhawdha ilaahay maa cindii agtayda ma ahan maagkii tastacjiluuna aad degdegtina dalbaysaan bihi maaga waa cadaabka ilaan waxay leeyihiin cadaabkan waa gormee cadaab nookeen waxyaabahaasay leeyihiin markaasuu dhe ilaahay waxaa u tidhaahdaa maa cindii aniga agtayda ma ahan maakii tastacjiluuna aad degdegtina dalbaysaan bihi maaga oo cadaaba in alxukmu ma alxukmu xukunku uma ahaanin cadaab la keeno iyo kayrkiisaba ilaa lilaahi alla mooye cid waxaa weeye cadaab keeni karta oo aan alle ahayn ma jirta weeye in alxukmu malxukmu xukunka uma ahaanin ilaa lilaahi alla mooye yaqusu alla waa qisoonayaa alxaqa xaqa ayuu qisoona oo caddaynayaa wa huwa allana khayrulfaasiliina inta wax xugmisa alligi u khayra weye ilaahi subxaana wa tacaala waxaa la sheegay aayaddan sawnusuulkeeda wuxuu ahay baa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tawbiiqi jiray ou haydaartay jiraa layidhi amase nimanka mushrikiinta waa waadana nabigu calayhi salaatusalaam ku cabsi geliyi jiray cadaab inuu ku degaayo ayaguna cadaabkaasay degdegsiina dalbi jireen jaasiyat ayadoo ka tahay maxaa yeele suuratu lanfaal haddii ilah waxaan u tegi doonaa inay yidhaahdeen oo ilaahay dhihi doona waid qaalu allaahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindika faamdir calaynaa xijaaratan min asamaa'i aw itinaa bicadaabin aliim oo waxay leeyihin ilaahayo waxaan maxamed ula yimid xaq hadduu yaho agtaada ka yimiday waxa weeye cadaab nagu soo roobay oo samada nooga keen ah, faamdir calaynaa xijaarat dhagxaan samada nooga soo di'i sida qoomuluud oo kale ama cadaab adiima noo keen markaasaa ilaahay wuxuu rasuulkiisa u dhahay waxaad u tidhaahdaa aniga agtayda maaha waxaad dembigsiina dembiisiin xukunkuna uma ahaanin oo waxaas la keeno iyo qayrkoodaba ilaa lilaahi alla mooye yaqusu alla waa qisoonayaa macnaha waxa weeye alla waa caddaynayaa weeye yaqusu lxaqa xaqa ayuu alla cadaynayaa amase yaqli lxaqana waa la yidhaha yaqli lxaqa xaqa ayuu alla xugminayaa wa huwa allana khayrulfaasiliina inta wax xugmisa allihii u khayra wey ilaahi subxana wa tacaala bal waxaa u tirawdhaadin ee saydka maxamedka ow low goor ana cindii aniga agteyda uu ahaa lahay maakii tastacjiluuna aad degdegtiina dalbaysaan bihi maaga laquliya alamru amarka waa la xugmi lahay baynii aniga beynkayga iyo wa idinka baynkiina oo hadda markaad leedihiin cadaabkeen waxa aad degdegsiina dalbaysiin haddaan anigu gacanta ku hay lahay oon anigu maamuli lahay waxa weeye mar horaanba annaga idinka nala kaxumi lahay oo waaba idin soo dedeji lahay waana idinka raaxaysa lahay walaakinahu min cindi illaahi weye hase yeeshee cadaabkaas ilaahay gacantiisa ku jira asi ilaahay agtiisa wey qul waxaa u tira hawdha ilaahay low goor ana cindi agtayda uu ahaa lahay maakii tastacjiluuna aad degdegsiina dalbaysaa bihi maaga laquliya alamru amarka waa la xugmi lahay baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdiina bian acjalahu lakum weeye waa inaa idinsoo dedejiya waa asariixa oo idinka raaxaystaa walaakinahu min cindi illaahi laakin ilaahay agtiisuu ka ahaaday wallaahu allana aclamu allihii ogsoon weeyo caalim ku ah bidaalimiina daalimiinta ilaahay isaga ayaa caalim ku ah goorta uu ciqaabaayo oo hadda idinku daalimiin baa tihiin daalimiintana ilaahay caalim buu ku yahay dulmigooda waxay samaynayaan goorta cadaabka u keenayana alla isagaa yaqaana wa cindahu ilaahay agtiisa waxaa owdha ilaahay mafaatixulgaybi qaybka furayaalkiisa laa yaclamuhaa ma oga mafaatixulgaybka ilaa huwa isaga mooye wayaclamu alla wuxuu ogsoon yahay maa fi filbari maakii yaxdusu kusoo soo dirinaaya filbari bariga kusoo dirinaaya iyo walbaxri badda waxa ku dirinaaya wamaa tasqudu ma dhacdow dha ilaahay min waraqatin caleemi ma dhacdo ilaa oy dhacda yaclamuha alla waa ogyaha walaa xabatin xabaduna ma dhacdo fii dulumaati alarli arlada mugdiyaasheeda walaa rabbin mid qoyan ma dhaco walaa yaabisin mid engeganna ma dhaco ilaa oy dhacaan intaasu fii kitaabin kitaab ayay ahaadeenow dha ilaahay kitaabkaasoo mubiin oo cadow dha ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noogaga warramayaa ayaddii hadda aynu ka soo baxnay ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala oo nabiga u dheh layidhi aniga agtayda haddii uu yahay waxaad degdegsiina dalbaysiin arrinta waaba la xugmi lahayba hase yeeshee ilaahay caalim ayuu ku yahay daalimiinta goorta uu ciqaabaayo oo waxa weeye cilmigaas ilaahay agtiisa u yahay marka alla subxaana watacaala markuu caddeeyey markii horo inuu isagu la keliyoobay ee shay walba iijaadintiisa shaygaasu khayr ha ahaada sharta ha ahaadee oo alla uu soo yidhi in alxukmu ilaa lilaahi alla haddana wuxuu caddeeyey mar labaad inuu isagu la keliyoobay cilmulgeybka uu la keliyoobay waxaana uu leeyahay wa cindahu mafaasix lgaybi marka aayaddaana waxay deliil u tahay aayadda haddaynu ka soo baxayna oo waxay ka dhigan tahay isagoo ilaahay uu leeyahay cadaabka iyo raxmaddu waa qudrada ilaahay goorta ay imaanayaan cid garanaysa ma jirta ilaa alla mooye liannahu lianna cindahu mafaatixu mafaasixulgayb weeye ilaahay agtiisa waxaa qaybka furayaashiisa cid kalento oo isaga ayayna ogsoona weye marka sidaasaa maaragtay ayay ka dhigan tahay aayaddaanu saasa ay u macnaysnaysaa weye ah. hadda aayaddan marka waxaa la yidhi ma anfinaysaa la yidhi bacd alambiyaa iyo bacd alawliyaa in ilaahay subxaanau watacaala uu ogeysiinayo bacd almakiibaad a la yidhi waxyaaba qayba qaar oo kamida weye oo xaadisaa weye oo ilaahay waa tou dhahay caalimulgaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadda ilaa man irtalaa min rasuulin waa tou dhahay marka hadda gayb dhammaantiisa waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala ayaa cilmi ku koobay ah, ilaahay subxaana watacaala ayaa gaybka cilmiga ku koobay oo wixii maaragtay gayb oo dhan rabbiga ayaa og subxaana watacaala wax ilaahay gayb ka jirana ma jiraan ee gaybku waxaa weeye waxa gaybkaa waa markii annaga makhluuqa loo nisbeeyo ayaa markaasi wax qayb naga yihiin ee ilaahay wax qaybka ah ma jiraan marka hadda bacdu bacdulmakiibaat ilaahay ambiyada iyo dadka saalixiintaa bacdigood ilaahay waa ogeysiinayaa laakiin kaas waxa weeye waa cilmi ilaahay subxaanahu watacaala oo isagu wax ogeysiiyey maxaa yeele waxaa daliil u ah intaan hadda qisas ah oo ilaahay uu nooga waramaayo ambiyadii hore waxay soo mareen iyo adduunyadii hore wix dhacay oo markaasi waa qeyb waaye ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka ayuu ku caddeeyey marka taas waxa wey way waxdhacaayo weye marka hadda qayd dhammaantiise ilaahay yaa caalim ku ah weye laa yaclamuhaa ma oga mafaatixulkaybka ilaa huwa alla mooye ah. marka hadda mafaatixulkaybka culamada qaar waxay yidhahdeen waa shanta oo lagu sheegay eh, aakhirka suuratu luqmaan in allaha cindahu cilmu saacati wayanzulkaysa sida maaragtay xadiis bukhaari u weriyey laakiin hadda shantaasu waa shan meel ku kulansane waxa markaasi waxa weeye oo mafaatixulkaybka hadaskooda ilaahay baa yaqaana cid garanaysaa oma jirto maxaa yeele ilaahay laa yaclamuha ilaa huwa ayuu dhah ilaahay wayaclamu alla waa og yahay maa fi lbari maa yaxdusu waxa ku soo fi lbari bariga kusoo dirinaayo iyo walbaxri badda bariga dadaa waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa dhulka qafradda baxriguna waxa weeye qaryooyinka oo webiyaasha korkooda weeye oo guryaha oo markaasi laga dhiso webiga jiinkiisa ayaa loola jeedaa laakiin sidaa loo badan yahay waxaa weeye bari iyo baxri waxaa weeye baduna waxaa weye wixii maaragtay eh, maa iyo hoobiya ku jiraan bariguna waxaa weye dhulkaan kafradaa weye wuxuu ku soo dukunaya ilaahay caalim ayuu ku yahay cilmi oo maaragtay kulliya weeye wamaa tasqudu ma dhacdow dhah ilaahay min waraqatin mintaan wiska filo caleemi ma dhacdow dha ilaahay adduunkan dhamo aynu joogno geed hadday caleemo kasoo soo dhacdo ilaahay ayaa subxaana watacaala wamaa tasqudu ma dhacdowdha ilaahay min waraqatin caleemo ilaa ay dhacda yaclamuhaa alla waa ogyahay meesha ay ku dhacayso iyo maaragtay geedka ay ka dhacayso wax walba ilaahay cilmi oo tafsiiliya ayuu ogyahay walaa xabatin xabaduma dha ilaahay fii dulumaati alardi arlada mugdiyaasheeda kuma dhacdowdha ilaahay xabadaas oo markaasi ama gelley ah ama mesaga ama digirah shay markaasi xabad hoosaas ma dhacdowdha ilaahay walaa radbin mid qoyan ma dha ilaahay iyo walaa yaabisin mid engegan waxay ku casban tahay waraqa sintaas weeye ilaa ay dhacaan intaasu fii kitaabin kitaab ay ahaadeenow ilaahay kitaabkaasoo muweyn oo cad ah. kitaabkaas muxuu yahay marka kitaabkaas waxa weye waa lawxulmaxfuud weye wax walba ayaa ku yaala oo ilaahay subxaana watacaala uu qadaraya ku yaala marka hadda wamaa tasqudu min waraqatin ow dhahay ilaahay caleemigeed kama dhacdo ilaa alla waa ogyahay wakta suquudiha weye waktiga ay dhacayso iyo markaasi arlada ay ku dhacayso weye walaa xabatin xabadi ma dhacdow dha ilaahay fii dulumaati alardi arlada muugyaasheeda ah, oo waxa weeye xabadda waxaa loola jeedaa mid ayada isaga dhacaysa iyo mid qofka wax beeraaya oo markaasi zaaricahu uu markaasi arlada uu ku ridaayo ilaahay mawlaceeda ayuu garanayaa iyo inay soo dhalanayso iyo inaysan soo dhalanaynin culamada qaar waxay yidhahdeen xabadda waxaa loola jeeda alla sii fi eh, fila midda qadaxa maaragtay kor saaran weye ah, oo tii waxaa weeye ou dhahay luqmaanu xakiim way yidhaahdeen yaa bunay inahaa in taku misqaala xabbatin min khardalin fatakun fii sakratin oo fi samaawaati oo fi ardi ya'ti biha allah laakiin inta dhaba wada saxiix weye kulligood intaasu wada saxiix weeye walaa rabbin walaa yaabisin ow dha ilaahay mid qoyan iyo mid yaabisane arlada kuma dhaco waxaa weeye cadfu caam weeye calalkhaas weeye maxaa yeele jamiicu alashyaa imaa radba inay tahay iyo inay yaabisato wax kama dhexeeyaan weeye marka sidaas ayaa maaragtay ayaa la leeyahy intaasoo dhan waxay haddana ku yaaliin ayadoo cilmiga ilaahay lagu og yahay haddana ilaahay waxay ahaadeen buu dhahay kitaab oo cad oo looxu maxfuuday ku yaala ilaa fii kitaabin kitaab ayay ahaadeeno dheh ilaahi subxaanah watacaala kitaabkaasoo mubiin oo cad weye looxulmaxfuud waxaasoo dhan ay ku yaalin marka hadda cilmiga ilaahay wax ka baxaaya inaysan jirin ayaa ilaahay noo sheegayaa waxaa marka meeshaas laga hadlayaa oo waxa weeye laysku xasuusinayaa cid walba waxa ay samaynayso in ilaahay subxaanah watacaala uu caalim uu ku yahay arrintu meeshaasi u biyo shubanaysaa qofkii markaasi wanaag samaynaayo oo ilaahay daacadiisa samaynaayo in cilmiga ilaahay alla uu kula socdo oo wax kala yacmaayo aysan jirin qofkii macaasi samaynaayane ilaahay subxaana watacaala inuu caalim uu ku yahay oo macsidiisa uusan la baxso karin oo hadhow ilaahay uu ku jaasinaayo ayaa iyaduna meeshaas ku cas marka casharkeenna intaasuu ku eg egyahay wallaahu subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixtanaad oo suuratu lancaam ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu uu og yahay mafaatixulkeybka ilaahay og yahay oo wixii markaasi naga ciilan ilaahay isagu caalim uu ku yahay wax kasta koonkan wixii ku soo dirinaayo wax yar iyo wax weyn ilaahay inuu caalim uu ku yahay ayuu alla noo soo sheegay ayadoo cilmiga ilaahay wax walba uu alla ku ogyahay cilmigiisa uu ku ogyahay haddana ashyaadaas oo maaragtay qaybka inay inay maxfuud ay ku yaaliin ayaa ilaahay noo soo warramay alla marka sifaadkaas inuu ku sifoobay aayado oo daliil u ah ayaa ilahay halkaa noogu sheegaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa huwa allowdha ilaahay alladii allaha weeye yatawafaakum idin oobsanaaya bileyli habeenka idin oobsanaya oo waxa weeye alla waa midka arwaaxdiina qaadaayo cinda nawmaa laga wadaa wahuwa alla alladii allah weyowdha ilaahay yatawafaakum idin oobsanaayo bileyli habeenka idin oobsanaayo tawafigan hadda meeshaan waxaa weeye waxaa loola jeedaa noomka ayaa loola jeedaa hurdada markaas in maaragtay tawafi laga cabirane haddii ilaahay yihaahdo suuratu zumara aan ugu tegi doonaa allaahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamihaa halkaas ayaan ugu tegi doonaa marka hadda yatawafaakum taana waxay noqonaysaa waxa weeye noomka ayaa loola jeedaa marka alla wuxuu dhahay wahuwa alla alladii allah weeye yatawafaakum idin oogsanaayo bileyli habeenkii idin oogsanaayo yaqbilu arwaaxakum arwaaxdiina u qaadayaa weeye cinda nawm markaa hurdaysiin afteeda ayaa ilahay arwaaxdiina qaadayaa sidaasaa markaasaa la leeyahay marka waxaa la yidhi markaasi insaanku waxa uu leeyahay laba ruux u leeyahay ruux oo lagu qaado noomka lagu qaado hurdada lagu qaado marka haddii ruux noomka lagu qaado waxaa haraya ruuxulxayaat xayaatada ruuxeediyaa helaaya markii ilaahay qofkaa inuu dhinto uu doonane labadooda ayaa ilaahay wada qaadaya marka sidaas waxaa qaba qaar badan oo mufasiriinta kamida mida sa hadda horuu sheegnana waxaa ka markhaati kacaya suuratu zumar ayaa uu tegi doonaa allahu yatawafal anfusa xiina mawtiha marka hadda sidaasaa la leeyahay waa tahay marka sidaas ayaa maaragtay mufasiriinta u badan yihiin marka hadda waxaa ku tegaaya nawmkan waxaa ku tegaaya shucuurta ayaa ku tegaysa dareenka maxaa yeela noomka waxay ku garanayaan baa la yidhi oy maaragtay u aqoonsadeen culummadaasi waa layidhi waa fatra oo dabiiciya weeye oo shaksiga soo hujuumaysa si qahreed soo hujuumaysa xawaastiisa amba dareemankiisayna waxay ka mancinaysaa xarakada weeye aqligiisana waxay ka mancinaysaa idfaadka inuu waxhaleelo marka sidaasaa la leeyahay laakiin haddii maaragtay ruuxulxayaad la qaado markaasi waxa weeye waa u dhammaanaysaa insaanka markaas yatawafaakum bileyli markaasi waxaa laga wadaa noomkaas ayaa loola jeedaa wayaclamu alla waa og ilaahay caalim ayuu ku yahay maa jaraxtum waxaad kasbanaysaan binahaari maalinta waxaad kasbanaysiin alla caalim ayuu ku yahay uma bacdeeda yabcasukum alla waa idin soo bixinayaa fiihi fi nahaari maalinta ayuu idin soo bixinayaa oo arwaaxdiina ayuu idin soo celinayaa ruuxi markaasi waxa weeye oo ixsaaska keenaayey oo dareenka keenaaya qofka laga qaaday oo manaamka markaasi looga qaaday ayaa la soo celinayaa markaa sida qaalibkaa qofku maalinta ayuu soo balaarugaa markuu habeenka saahdo wayaclamu alla waa ogyowdha ilaahay caalim ayuu ku yahay maa jaraxtum waxaad kasbanaysiin binahaari maalinta owdha ilaahay waxaad maalinta samaynaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay uma bacdigeeda yabcaukum alla waa idin soo bixinayaa fiihi fi nahaari idinsoo bixinaya biradi arwaaxikum arwaaxdiinne ayaa ilaahay subxaana watacaala idin soo celinaya arwaaxdi ayaa dib laydinkugu soo celinaya marka taas iyadana baxsi ayaa laga ayaa laga cabiray maxaa yeeley qofku isagoo maaragtay waxba aan ogeynin ayuu mar soo baraarugayaa oo ilaahay arwaaxdiinne u idin soo celinayaa liyuqlaa in la gutowdha ilaahay ajalun ajal in la guto ajalkaas waa musama la magacaabay si loo dhammaysto ajalkii la magacaabo ajalul xayaadka ahay weye ama ajalulmowt si loo dhamaysto oo qofkan waxaa weeye waxaa loogu soo celinaya ruuxdiisa weli markaasi waxaa weeye xayaatadiisa ayaa wax ka dhiman yihiin marka waktigiisiyaa dhiman si waxa weye oo u dhammaysto waktigiisayaa loo soo celinayaa liyuqlaa in la gutowdha ilaahay ajalun ajal in la guto ajalkaas waa musaman oo la magacaabay waa ajlulxayaa baa layidhi uma bacdigeedowdha ilaahay ilayhi ilallaahi ilaah xaggiisa ayaa marjicukum noqofkiin ahaaday uma bacdigeedowdha ilaahay subxaana wa tacaala ilayhi ilallaahi ilayh xaggiisa ayaa marjicukum noqofkiin ahaaday oo maalinta qiyaamo ina laydin soo bixiyo ayaa hala idin xisaabayaa marka hadda sumada oo meeshaan ku wada jirtaa waxaa weeye litartiibi rukabi weye maxaa yeele liana bacda nawm albaxsiyaa layidhi biliqaad weeye ilaa inqilaa il ajal weeye hurdada markii lassoo laga soo baraarugo waxa weeye waxaa la isbaaqi yeelayaa ilaa markaas waxaa la yidhi liana bacda nawm aa layihi hurdada bacdigeeda waxaa albaxsi isoo bixin isoo bixintaas maxay tahay in lasoo baraarugo ilaa ajasha laga dhamaysto kabacdina baxsi ayaa ah oo markaasi nolol laysa soo bixiyo quburaa layska soo bixiyo kabacdi haddana waxa weeye waxaa markaasi laga khabrayaa waxa dhacaya oo addoommaka ku dhacaya bacsiga bacdigiisa marka intaas waxa weeye tumooyinkaas oo markaasi dhowrkaas meelooda waxa way noqonayaana layidhi litartiibi rutabiyay noqonayaan derajada ayaa markaasa lagu tartiibiyey ilaahay markaa wuxuu dhahay uma bacdida yunabiukum alla waa idiin waramayaa uma yunabiukum alla waa idin waramayaa bimaakii ayuu idin waramayaa kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala marka marjiciinna maalinta qiyaamo ina laydin soo bixiyo maxsharka qiyaamo laydin geeyo ayaa ilaahay wuxuu idinku jaasinayaa wixii aad camal fasheen uma bacdiyeedowdha ilaahay yunabbi'ukum alla waa idin waramaya alla waa idin waramaa macnaa alla waa idinku jaasinayaa weeye bimaakii kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa camal fala hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahaba alla waa idinku jaasinayaa wa huwa allow dha haddana ilaahay subxaana watacaala weli adiladeedaa socoto oo markaasi ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa daliilka u aaday wa huwa allow dha ilaahay subxaana watacaala alqaahiru kan qahraayo weeye mustacliyan xaal ow kii ka kor noqday fawqa cibaadihi addoomankiisa korkoodowd ilaahay hadda ka hor aan ayaddaanu uun soo marnay wixii markaasi macnaheeda iyo wixii ku jirana waanu soo sheegnay wa allow dha ilaahay subxaana watacaala alqaahiru alqahraye weye almustacli algaalib weeye calaa amri alxaakim waa ilaahay waa mid xaakima xukunkiisa wax la cirbaaya ma jiraan ilaahay isagaa wax bixinaya isagaa wax mancinaya isaga ayaa wax xiriirinaya isagaa wax goynaya isagaa wax luraya isagaa wax anfacaya weye wax celi kara waxa ilaahay xugmiye ma jiraan malja'na ma jiro ilaahay laga magangelaayo ilaa isaga mooye marka saasaa la leeyahy marka alla waxa weeye isaga ayaa mutasarifa oo tasarufaya khalqigiisa wuxuuna kula tasarufaya jamiica anwaaci tasarufaat wey tasarufaat dhammaantiis ayaa ilahy kula tasarufaya iijaab waa haysiinaya waa icdaaminaya waa baabi'inaya waa cizaynaya waa dulaynaya wax kasta weeye mustacliyan xaal uu yahowdha ilaahay kii ka noqday alle fawqa cibaadihi addoominkiisa korkooda meeshaas markaas waxaa weeye shay baal shay maxduufaa lagu soo qadarayo oo la xaalaynaayo fawqiyadan waa soo sheegnay inay markaasi fawqiyatu makaano ay tahay oo sharaf iyo iyo rifco iyo waculuwu qadrin ay tahay weye oo ilaahay laayiq ah weye ee makaan aysan ahayn maxaa yeele ilaahay makaan inuu ku sifoobo waa ka nasaxan yahay alle wayursilu alla waa dirahow dha ilaahay subxaanau watacaala calaykum gortiina wuxuu ku soo dirayaa xafadatan ow dha ilaahay kuwa idin xifdiya malaaig oo waxaa weeye acmaashiina xifdinaysa oo camalkiina ilaalinaysa waxyaabaha idinka soo fulaaya ayaa alla idinsoo diraya wayursilu alla waa diraya hawdha ilaahi subxaana watacaala calaykum korkiina hawdha ilaahay xafadatan malaa'ig idin xifdisa malaa'ikatan xafadatan weeye malaa'ig oo idin xifdisa ayaa ilaahay idinsoo diraya oo tuxsiya acmaalakum acmaashiina koobaysa acmaashiina ayay koobaysaa oo camalkiina ayay markaasay qoraysaa wixi khayra iyo wixii kanaba intaasoo dhan way qoraysaa wey waayahay marka hadda insaanka wixii kasoo furay ayay qoraysaa weye malaa'igtaas ayaa idinku soo diraynaa hawda ilaahay xataa idaa waktigii jaaa u yimaado axadaku miskiin almowtu mowtka u yimaadane tawafatu way oobsanaysaa rusulunaa rusushayni ayaa oobsanaysa malaa'igtii loo wakiishay inay ruuxdiisa qaado walxaal hum ayaguna rusushaasu laa yufariduuna aysan gaboodsabayna u dhah ilaahay ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala xataa idaa waktigii jaaa u yimaado axadakum miskiin almowtu mowt yimaado marka hore waxa weeye intau adunyadan joogo acmaasha uu samaynaayo malaa'ig ayaa ka qoraysa haddii la gaadho ajalulmowtkii malaa'ig kale ayaa u imaanaysa oo markaasi malakulmowt iyo maaragtay axwaantiisi ah marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala markii axadkiin oo u yimaada mowdkii udha ilaahay tawafat way oobsanaysaa rusulunaa rusushayni malaaigti weye almalaa'ikatu almuwakiluuna weye malaa'igtii waxaa weeye oo almalaaikatu muwakaluuna aan ilahay malaa'igta loo wakiisho weye biqabdi alarwaax weye ruuxda inay qaadaan walxaal hum ayaguna malaa'igtaasi o dha ilaahay laa yufariduuna aysan gaboodfaraynin oo sida ilaahay u amray ku gaboodfari maayaan qof walba sidii ruuxa uga soo qaada la layidhi ayuuga qaadayaan maxaa yeele dadka isku risi ruuxda looga qaadi maayo oo qaarna ruuxda waa loo dhimrinayaa marka laga qaadaayo dadka muminiinta kuwa kalentoodna waa lagu cadaabaya marka ayagu gaboodfal samay maayaane sidii ilaahay subxaana watacaala ruuxa uga soo qaada uu dhahay ayuu uga soo qaadaya uma ruduu waa la celiyow dha ilaahay khalaaiqdii waa la celiyey haddee waxa weeye markii ruuxa qofka laga qaado hadhow qiyaamo ayaa laysu soo bixinayaa marka maaliyaa laga cabirayaa waa litaxaquq lwuquuc wey arrintaas dhicitaankeeda xaqiiqa marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala uma ruduu waa la celiyow ilaahay khalaa'iqdi ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahum mawlihoodi ah mawlihi alxaqi oo xaq ahay uma ruduu waa la celiyow ilaahay ilallaahi alla ayaa loo celiyey mawlaahum mawlahoodii ayaa loo celiyey ah, alxaqi oo xaq ahay asaabit alcadli weye oo khalaa'iqdan dhammaantooda ilaahay subxaana watacaala ayaa loo celinaya marka hadda mawlaha meeshaan bimacna almaalik ayuu noqonayaa maaligooda weeye waxaa qur-aanka ku soo aroortay in ilaahay uu yidhi wa ana alkhaafiriina laa mawlaa lahum gaaladu mawla ma laha haddana aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay suma ruduu ila ilallaahi mawlaahum alxaqi uu leeyahy waxaa lagu kala fardinayaa waxaa laga wadaa mawlaha meeshaan bimacna almaalik ayaa la wadaa ilaahay subxaana watacaalana wax walba isagaa milkiye marka la leeyahay waana alkaafiriina laa mawlaa lahum kaafiriintu mawla ma ahani oo bimacna naasir ahaa loola jeedaa oo waxa weeye wax naasirahoo u gargaaraya malahay noqonaysaa marka sidaas ayaa labada aayad macnoodu kala yihiin iska hor imaan maayaan weye marka hadda mawlahan waxa weeye maaligoodii xaq ahi ayaa loo celiyow dha ilaahay alaa hooy ayuu dha ilaahay lahu lilaahi alla ayuu usugnaaday sugnaaday alxukmu xukunka usugnaaday alaa hooy adaatu tambiih weeye alaa hooy ayuu dha ilaahay baraaruge lahu lilaahi alla ayuu u sugnaaday alxukmu xukunka u sugnaaday alqalaa'u naasid weeye fiihim qallahu oo fulaayo oo khalaayada ku fulaaya ilaahay subxaana watacaala ayaa iska leh wa huwa allow dha ilaahay subxaana wa tacaala asraxulxaasibiina inta wax xisaabta allihii u deg deg badan weeye khalqiga dhammaantiis waxaa la xisaabayaa maalin maalmaha adduunya ka a ah. maalin maalmaha adduunye ka ah midkeedaa la xisaab maalin maalmaha addunya qadarkeeda kamid aha layidhi ayaa midkeeda la xisaabaya ah. oo khalqiga dhammaantiis waxaa la xisaabaha layidhi fii qadri nisfi nahaarin min ayaami dunya weye ayaamaha adduunyada maalinteeda nif kamida ah qadarkeeda la xisaabaya ee hadda meeshaas waxaa weeye maalimu ma jirto oo markaa si qoraxu soo baxayso dhacayso ma jirto laakiin maalmahan adduunyadu hadda aynu joogno maalin kamida ah qadarkeeda dhiskeeda la xisaabaya khalaa'iqda wixii laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa qiyaamadu intay ka qunta wixii dhashay taasna waxay kutusinaysaa qudrada ilaahay say u ballaaran tahay oo ilaahay wax walba qaadir ugu yahay maxaa yeele xadiisaasaas ku soo arooray waxaa kaloo jasaa la yidhi riwaayad kaloo jasaa jasaa la yidhi oo yuxaasibu lkull ilaahay dhammaan wuxuu xisaabayaa fii miqdaari xalbi shaatin ri maaragtay inta laga liso ayaa qaraadoo dhan xisaaba xadiisaasana waa jira laakiin waxaa la geynayaa intaasoo dhanba waxaa la ishaarayaa ilaahay subxaana watacaala awoodiisa inay si kasta waxaa weeye ilaahay wax ku qaban karo ilaahay asbaabulxaasibiin wey dha ilaahay subxaana watacaala qul waxaa u jira hawdha ilaahay mankeegaa yunajiikum idinka korinaaya min dulumaati albari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaasheeda ahwaashooda shadaa'idooda yaa idinka korinaya markaad safraysiin hadda waxaa lala khidaabayo nimankii kufaaru maka ahay oo maaragtay inkiraayay baxsiga iyo qiyaamada awoodda ilaahay subxaanahu watacaala inkiraayey marka hadda adduunyada tan ayay waxay arkayaan awoodda ilaahay marka hadda dulumaadku meeshaan wuxuu kinaayo ka yahaa layidhi ahwaasa iyo shadaa'iddaa layidhi oo barkii bariga la jooga dhacaysa badda markii la joogana dhacaysa weye saas ayaana markaasaa tafsiirkaasaa ugu raajaxsan baa layidhi qaar waxay yidhahdeen dulumaadku waa xaqiiqada weye oo dulumaatulbari waxaa weeye waa habeenkii mugdi oo kulmaya weye dulmatu saxaabka daruusa mugdigeeda badda maaragtay mugdigeeda isaguna waxaa weeye wixii maaragtay dulmatu leyli habeenka mugdigiisa oo kulmay iyo daruurta mugdigeeda oo kulmay iyo dabaylaha caasifada ah, oo dhabanaysa mugdigeeda oo kulmay iyo hirarka mugdigooda oo kulmay ayuu intaas uu si noqonaya laakiin hadda waxaa laga wada haalayidhi shadaa'iddaa laga wada haalayidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala qul waxaa u tidhahdaa mankiibaa yunajiikum idinka korinaya min dulmaatilbari bariga mugdiyaashiisa iyo walbaxri badda mugdiyaashyada yaa idinka korinaya ah, awaashooda weye markaa safraysiin tadcuunaw xiina goorta usoo qadiro tadcuunaw aada alla tuugaysaan tallarucan xaal aasiyiin kuwa maaragtay khuluucaayo iyo wa khufyatan kuwa tiraysanaya tallarucan macnaha calaaniyatan weeye adinkoo daahirsanaysiin baryadiina iyo wa khufyatan idinkoo qarsanaysiin oo tiraysanaysaa oo markaasi ku qawlaaya lawallaahi in anjaytanaa allow haddaad naga korisi min haadihi midatan oo durumaadka iyo shadaa'idda ah lanakuunanna waxaanu ahaanaynaa oonu ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamid ah ayaan ahaanaynaa yaa markaas idin koraawdha ilaahay adducadaan ilaahay idin kori mayso xiina goorta tadcuunahu aada baryaysaan tallarucan ilaahay aad u baryaysiin calaaniyo si daahira iyo wa khufyatan si qarsoodiyo hoosir ah oo markaasi taquluuna taquuluuna aad ku qowlaysiin soo qadaro lawallaahiyo in anjaytanaa alla wadaagna kuli tanaa wahaa jirta lain aanjaanaa alla haddowna koriyo min haadihi midatan oo dulumaadkaa lanakuunanna waxaanu ahaanaynaa oonu ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya kuwa kamida ayaanu ahaanaynaa waxaanu ahaanaynaa dadka mu'miniinta ayaanu ahaanaynaa kuwa kamida weeye qul waxaa u jira hawdha ilaahi subxaana watacaala allaahu alle ayaa yunajiikum idin korinaayey allaahu alle ayaa yunajiikum idin korinaayey ama yunjiikum takfiif la minhaa dulumaadkaas alle ayaa idinka korinaayey iyo wa min kulli karbin kurba laasta kulligeeda taas iyo waxaa weeye kurbo kasta ilaahay subxaana watacaala ayaa idinka korinaya allahu allah ayaa yunajiikum idin korinaaye minhaa dulumaadkaas idinka korinaaye iyo wa min kulli karbin kurba la arka kulligeeda alla idinka korinaayo wax kasta ilahay ayaa idinka korinaya cid kaloo idinka kori kartaa ma jirto uma bacdigeeda antum idinkowdha ilaahay ayuha almushrikuuna weeye tushrikuuna alla ayaad u shariig markii ilaahay dulumaadkaas idinka soo kori ood bariga timaadaan ayaad ilaahay waxgarab dhigaysaan maxaa yeele waa towdha ilaahay faidaa rasibuu fi lfulki jacalu llaha mkhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun uma antum idinki ow dha ilaahay ayuha almushrikuuna tushrikuuna alla ayaad u shariig yeelaysaan qul waxaa u tira haddana ilahay saydka maxamedka ahow huwa alle alqaadiru allaha kara weeye calaa an yabcasa inuu ku diro calaykum warkiinna cadaaban cadaab min fawqikum xaggiina kolow idinkaga soo diro samad idinkaga soo diro sidii maaragtay dhagxaantii lagu halaagay qoomuluud iyo sayxadii lagu qayriyey oo samuud iyo lagu qaylishay amase waxa weeye ow amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda uu idinkaga soo diro oo khadki idinku dhaco sida waxaa weeye qaaruun ku dhacdoo kale ow amase yalbisakum alla uu idin isugu kiin dheeho shiyacan firqooyin oo wayudiiqa alla uu dhadhansiiye bacdukum barkiin ba'sa bacdin barka kale baadkiisa u dhadhansiiye undur fiiriyow ilaahay kayfa sidaa nusarifu alaayaati aayadaha anugu cadaynayno lacallahum inay yafqahuuna ay kastaan u dheh ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alla wuxuu qaadir ku yahay calaa an yabcasa inuu ku soo diro calaykum warkiina cadaaban cadaab min fawqakum xaggiina kula idinkaga soo diro samada ilaahay cadaab inuu soo dejiyo ayuu alla awood u leeyay oo xijaarsi maaragtay ay idinku dhacdo oo markaas asxaabulfiil iyo oo muluud iyo ku dhacdo weye amba sayxa idinku dhacdo weye sayxatu jibriil weye sida qoomu samuud iyo qoomu saalix ow amase min tahti arjulikum lugihiina hoostooda cadaab ilahay idin kala soo bixiyo cadaabka waa hoostooda kasoo baxa weeye waxaa kamida masalanba dhulgariirkiyaa kamida luga hoostooda wax kasoo baxa weeye oo dad bal hadda lagu halaagayo oo arlada laydinla gooyo ow amase yalbisakum alla uu idinku isugu kiin dheeho shayacan firqooyin firaq oo hawe mukhtalifata ahwaa weye firqooyin oo hawadooda iskalaabsantahay oo qolaba waxay aaminsantahay wayudiiqa alla wuu dhadhansiiyo baclakum barkiin ba'sa bacdin barka kale baaskiisa oon isdagaaseen isdhaysiin markay maaragtay ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala aw yalbisakum shiican wayudiiqa baclakum ba'sa bacdin rasuulkeena alayhi salatu salaam waxau dhahay haadaa ahwanu wa aysaru markii ay soo degtayne Eh, an yabcaa calaykum cadaaban min fawqikum ow min taxti arjulikumne nabigeennu wuxuu dhahay baa lihi acuudu biwejhika ilaah wejigaagan ka mingelayna xadiis bukhaari weriya saas yeelay waxaa la weriyey xadiis oo maaragtay saxiix eh, muslimka ku yaala imaam muslim uu weriyey nabigeena inuu yidhi calayhi salatu salaam sa'altu rabbii rabbiga ayaan su-aashay allah yajcala ba'sa ummatii baynahum ummadayda baaskeeda amba dagaalkeeda inuusan dhexdooda yeelin oo ummadayda ummatu maxamedka ah oo muslimiinta ah inayka isdagaalin famanacanihaa markaas ilaahay waa iga manciyey xadiisna waxaa ku sugan markii ay soo degtay waxau dhahay rasuulku calayhi salaatusalaam amaa inahaa kaa'inatun ou dhahay walam ya'ti ta'wiiluhaa bacdu ah, taasu way ahaatee ta'wiilkeeda sa wili ma uusan imaanin marka hadda waxaa xadiiskaas iyo ka cad in macnaha ummaddan ummatu maxameda ba'siga ayadu ay isku haysto oo dhibaato u yahay oo cid markaasi kor ugaga timid inaysan jirid goynaynin laakiin ayagoo isbaabi'inayaan sida hadda dhacaysa o arkaysiin ilahay wuxuu yidhi undur fiiryowdha ilahay sayidka maxamed ka adoo la taxajubaayo kayfa sidaa nusarifu laayaati aayadaha anugu uga caddaynayno addalaalaad calaa qudratina wa waxdaaniyatinaa weye aayadaha qudradeena iyo waxdaaniyadeena tusaalaynaayo lacallahum inay yafqahuuna ay kasaanowdha ilaahay oy ogaadaan anna maa hum calayhi baadilun waxay ku suga baadil yihiin wakadaba waxaa beeniyow dha ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka qoomuka qoonkaaga ayaa beenshay walxaal huwa qur'aankuna alxaqu mid xaqa uu yahay wakadaba waxaa beeniyow ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka waxaa beenshay qoomuka qoonkaagow dha ilaahay walxaal huwa qur'aankina alxaqu mid xaqa uu yahay hum qul waxaa u jira hawdha ilaahay lastu ma ihi calaykum korkiina biwakiilin wakiil anigu ka ihi anigu wakiil idinkama ihiyo idin jaasi maayo haddii aad beeniseen innamaa ana mundiru anigu waa idin digayaa amarkiinuna waa ilaahay xaggiisa laakiin waxay aheed baa layidhi intaa nabiga jihaadka la farin likulli naba'in khabar la arka kulligiisana waxaa usugnaaday mustaqarun sugnaasho wakti oo u dhacayo weeye waxaana kamid a cadaabkiina wax kastaba waktigii iska leeyihin wax kastoo la sheego ilaahay uu sheego wakti ay dhacayaan baa jirta likulli naba'in khabar la arka kulligiisa waxaa usugnaaday mustaqarun sugnaasho wasawfa jeer dambana taclamuuna waa ogaa doontiin waxay idinku dhacaad ogaa doontiin tahdiid waay waa la guulguulayaa waidaa ayuu ayuudha ilaahay ra'ayta aada aragtid alladiina kuwa yakuuluuna dabaalanaya fii aayaatina aayaadkayna oo qur-aankaa ku jeesjeesaaya faaclil ka jeestowdha ilaahay canum ayaga xaggooda ka jeeso xataa yakuuluu intay ka dabaalanayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka kayrkiisa ilaahay wuxuu ihi subxaana wa waidaa watigii ra'ayta aada saydka sayidka maxamedkaahow raadaan basariye weeye alladiinana mafcuulkeeday noqonaysaa waxaa marka la baciisadaa inay cilmiye ay noqoto maxaa yeele waxay keenaysaa mafcuulu taanigu inuu maxduuf ahaado ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala waidaa watigii ra'ayta aada aragtow dha ilaahay aladiina kuwa yaquuluuna dabaalanaya fii aayaatina aayaadkayna aayaadkaynay dabaalanayaan aayaadka ilahay waxay ku dabaalanayaan aayaadka qur-aanka ay ku jeesjeesaayaan aayaadka qur-aanka ayay ku jeesjeesaayaan sidii ay samayn jireen kufaaru mako maxaa yeele waxay isugu imaan jireen baa layidhi xaramkay isugu imaan jireen marka nabigu calayhi salaatusalaam qur-aanka akriyo ayay ina dhegaystaan ayay wax ka bixi jireen oy caayi jireen wax ka sheegi jireen marka ayagoo qur-aanka ku jeesjeesa haddaad aristowr ilaahay faacdil ka jeesto canum ayaga xaggooda oo ha la fadhiisanin maxaa yeele meel ilaahay kalaamkiisa lagula jeesjeesaayo oo wax looga sheegaayo in laga qayb galo la fadhiiso ma banaana xataa yaquuluu intay ka dabaalanayeen oo ka dhex gelayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka qaybkiisa oy macnaha wax kale ay ka gelayaan wa imaa yunsiyannaka haddou ku halmaansiyo ku halmaansiyow dha ilaahay ashaydaanu shaydaanki ood la fadhiisato falaa taqcud ha fadhiisanin buu dha ilaahay bacda dikraa xasuus bacdigeeda macal qoomi qoomka micgooda ha fadhiisanin adaalimiin oo daalimiinta ilaahay wuxuu ku yihi rasuulkiisa waimaa yunsiyanaka haddou ku halmaansiyo ku halmaansiyo ashaydaanu shaydaanka ood aragto adoo la fadhiistay nisyaanna ay tahay nisyaan adee ambiyada iyo kayrkooda waa ku banaan yahay falaa tacud ha fadhiisanin buudha ilaahay bacda dikraa xasuus bacdigeeda macal qoomi qoonka micigooda adaalimiina oo daalimiinta qolada daalimiinta howdha ilaahay ha la fadhiisanin waxaa ku suganaa la yidhi walcudaahiri maqaamalmudmaraalayidhi marka muslimiintaa waxay dhaheenaa layidhi haddii waxa weeye aanu istaagno kullamaa khaaluu mar allaala markay qur-aanka wax ka sheegi tagaan ma karayno inaanu maaragtay masjidka aan fadhiisanno ilaa masjidki maaragtay baytullaahi alxaraam markaas waxaa weeye gaalada iga awood ku lahaayeen iyo inaanu dhawaafno marka arrintu waxaa weeye saas waxaa weeye dhibay noo keenaysaa marka aayaddaanaa soo degtay ilaahay markaas wuxuu dhahay wamaa cala aladiina kuwa korkooda ma ahan yattaquuna alla ka cabsanaaya min xisaabihim kuwaas khaa'idiintaa xisaabkooda min shayin shay kama ahan odh ilaahay wamaa cala aladiina kuwa korkooda ma ahan odh ilaahay yattaquuna alla ka cabsanaayo oo wax macnaha laga doonaayo maahan min xisaabihim kuwaas qur-aanka makuuranaya oo dabaalanaya oo wax ka sheegaya xisaabkooda min shayin shay idaa jaalasuhum weye markay la fadhiistaan walaakin ow dha ilaahay waxaa korkood ah oo laga doonayaa dikraa waano tadkiratan lahum weeye inay waaniyaan ayaa laga doonayaa lacallahum waxay mudan yihiin kuwaasu yattaquuna inay dhowrsadaan oo khawlkan qur-aanka ay wax ka sheegayan inay ka dhowrsadaan ilaahay subxaanau watacaala waxa uu siiyey mu'miniinta ruksad arrintana waa u fududeeyey markii ay yidhaahdeen mar allaala markii waxa weeye eh, qur-aanka ay dabaashaan oo ay wax ka sheegi tagaan haddii aanu istaagno ma awoodi karayna masjidka inaanu makansano ama aanu dawaafno ayaa ilaahay wuxuu yidhi dadka mutaqiinta ilahay ka cabsanaya wax dushooda ka ah ma jirtow dhah ilaahay xisaabka nimankaas saa'iliinta weeye waaba kama an buu dhah ilaahay hadday iskala fadhiistaan laakiin waxa la doona ayaa jirta walaakin kalkeeda ayuu dhah ilaahay calayhim waxaa korkooda dadka mutaqiinta oo laga rabaa dikraa waano tadkiratan lahum weeye inay waaniyaan qoladaas oo ay wacdiyaan alahaas ayaa la doonayaa waa marka waxa weeye aan markaasi waxa weeye ay wacdi karaan hadday wadaad wax wacdisa haddii lagu dilaayo markaas da waxa weeye laftirkeeda duqsaad haysataa marka waxaa ladaa haddaad wax waani karayso wax sheegi karayso waa inaad wax sheegtaa oo qolooyinkaa xun loo caqli celiyaa lacallahum waxay mudan yihiin owdha ilaahay kuwaas qaa'idiinta ayaguna yataquuna inay dhowrsadaan oo waanadaas inay wax ku qaataan oo wixii ay sameeyahayeen iska daayaan taasaa markaasaa ah, laga yaabaa oo lacalada qur-aanka waa maaragtay xaqiiqo weye maxaa inay wax ku dheefaana dhici karaysa lacallahum waxay mudan yihiin ow ilaahay yattaquuna inay dhowrsadaan oo khawlkaas qur-aanka ay wax ka sheegaayaan ay ka dhowrsadaan weye taasaa markaas marka faljuluusu maca alkhaa'iliina layidhi hayru mamnuuca layidhi juluusu lala fadhiista khaa'iliinta waa mamnuuc ma ahan eh, waa kayru mamnuuca layidhi hase yeeshee waxaa la rabaa inaan markaasi arrintaas lagula soconin waa in markaasi waxaa weeye waxaa shardigaa layidhi in la wacdiyo oo laga nahiyo munkarkaa layidhi marka taksiis linahyi wey almutaqadim waayn marka casharkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu